marka wanaaga bini aadamku ay doonayaan oo dhan ilaahay ba hayo cid kale ma hayso yaa hayo ilaahay ba hayo qul ina alkhayra kulluhu lilah biyadihi alkhayr wa huwa calaa kulli shayin qadiir khayr oo dhan gacanta ilahay buu ku jiraa gacan kale kuma jiro bini aadamkuna maadaamuu khayr doonaayo khayrku meesha uu yaalay caqligiisa ku garan kari maayo lidaalika ilaahay jalla wacalaa bini aadanka bashariyadda caqligooga uma dayna cilmi baa ilaahay soo raaciyay cilmi kutub anzala alkutub wa arsala arusul raxmatan minhu jalla wacalaa ilaahay jalla wacalaa isagoo bini aadanka u naxariisanaya oo khayr la damacsan oo khayr la doonaya ayaa ilaahay bini aadanka wuxuu u soo dejiyey kutub ergana ilaahay jalla wacalaa waa soo diray ergo rusul markaasaa bini aadanka la leeyahay khayr ma rabtaa rususha raaca wanaag ma rabtaan kitaabka ilaahay soo dejiye raaca wa anna hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu walaa ttabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun dariiqaasaa ilaahay leeyahay mara dariiqii dariiqa alislaam dariiqa nebiyadu ay mareen calayhim asalaatu watasliimaat markaasaa basharka dhanba shakhsiga ugu horreeyey ee bashariyaddu ay ka bilaabantayba ilaahay jalla wacalaa nebi buu ka dhigay abulbashar wuxuu ahaa aadam calayhi salaam aadamna wuxuu ahaa nebi buu ahaa nebi lama dhihin maaragtaane wasiir buu ahaa lama odhan boqor buu ahaa lama odhan baylood buu ahaa lama odhan taajir buu ahaa lama odhan maaragtaanhayd injineer buu ahaa laakiin nebiyu aadam calayhi salaam wa kaana nebiyan aadam calayhi salaam nebi buu ahaa nebina waa maxay sifadiisu ilaahay inuu adeeco mooyaane shahawaadkiisa iyo naftiisa nebiguma adeeco abulbashar aabbaheen kii aan ka bilaabannay ee adduunyada inaan imanna sababta u ahaa ilaahay jalla wacala waxa uu ka yeelay nebi nebina sifada lagu yaqaano waa maxay waa mid ilaahay jalla wacala uu doortay oo ilaahay cismo uu siiyey oon marna ilaahay aan caasiyeyn inuu ilaahay adeeco maana ilaahay nebiguma caasiyo hadalkii ugu horreeyey nebi aadam calayhi salaam afkiisa ka soo baxayna wuxuu ahaa alxamdu lilah aadam alayhi salaam eraygu ugu horreeyey arlada markii la keenay uu ku hadlayna wuxuu ahaa rabbanaa dalamna anfusana saddexdaasaa la doonayaa bini aadamku inay ka dhexeeyaan saddexdee nebiga raac nebiga ku dayo dariiqa nebiyada mar dariiqa nebiyadu waa maxay waa ariiqu huda waa hanuunka raac weeyaan haddaad hanuunkaaga raaci weydidna hawadaadaad raacaysaa fa amaa man taqaa وآثر الحياaة الدuنيا فإن الجaحيiمa hiy المأوى فأmا maن طقى qofka qooqe ee kibra ee noloshan yare adduunyada ee gaaban aakhiradii weyneed ka doorbitay ka qaata baa ilaahay leeyahay ee naftiisa hawadii hawadeeda raaca kaasiga halka uu ku dambaynaya baa ilahay hi waa jaxiim وأmا maن khaafa مaqاama رabbih ونahى النفسa عن الhawى faإna الجنaةa hiy المأوى wa ama man khaafa maqaama rabbihi qofka ka baqalla kulanka ilaahay jalla wacalaa adduunyadan ilaahay ku keenay ayaa hadhowtoola aad la kulmi doontaayoo ku xisaabin doonaa wanaha nafsa can ilhawaa naftiisu waxay doonaysana ka weecda u diida naftaada ha adeecin naf caabudaha noqona waxaad noqotaa alla caabudo noqo fa ina aljannata hiya alma'wa baa ilaahay udi halka uu ku dambaynaya waa janno qofkaas addunya sijnu lmu'min wa jannat lkaafir buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam adduunyada waa qofka mu'minka jeelkiisii weeyaan kaafirkana waa jannadiisii maxaa kaafirka janno adduunyada looga yeelay baa layidho qofka kaafirka ilaahay aan garanayn wujuudkiisa aan garanayn aakhira inay jirtana ku xisaabtamaynin adduunyadan intuu jooga isaga waxba ka xaaraan maahine waxle waxa uu doonu adduunyada ku samaynayaa isagu waxa waxa uu doonuu ku cunayaa meeshuu rabuu maraya waxa uu doonuu maqlayaa siduu doonuu u soconaya leanna jannadiisii waa halkan jannadiisi waa halkanoo shahawaadkiisi waxay naftiisu ay jeclayd oo dhan halkanuu ku gudanayaa laakiin hadhow markuu dhinto isagu jannadiibuu ka baxayo naartii baa lagu tuuraya walciyaadu billaah amaa qofka muuminka ilaahay ka baqaaya isagoo hawadiisa ma raacayo halkan shahawaadkiisa ku gudani maayo halkan waxa uu raacayaa hanuunka ayuu raacayaa ilaahay casa wajalla amarkiisuu raacayaa amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam buu raacayaa waxay shareecaddu ay fartay buu la imanayaa waxay shareecaddu ka reebtayna uu ka reebtoonaanayaa deedna hadhowtoola markuu dhinto waxa uu ka baxayaa markaa jeelkiibuu ka baxayaa deedna markaa jannadiibuu galayaa qofka waa la xidhay marka la yidhahda maxaa laga xidhaa qofka balii sheega waa la xidhay waxaa laga xidhay ikhtiyaarkiisii laga xidhay ikhtiyaarkii baa laga qaaday moobeelkii baa laga qaadaya oo dharkii baa laga qaadaya oo dhar gooniya ayaa loo xidhayaa oo qol baa lagu xeraynayaa oo saacada laga soo daynayaa saacadana waa lagu xeraynayaa toddobaadkiina hal maalin baa laga yaabaa inuu ehelkiisa mid mid u qaabilaa laga yaabaa markaana waa la soo xeraynayaa waxauu qofkaa ka xidhan yahay waxa weeyaan waxay naftiisu ay jeclayd baa laga xidhay qofkaas markaa ninka jeel ku jira waxa weeyaan hamigiisu aqal dhise ka fikri maayo guurso ka fikri maayo adduunye ka shaqee ka fikri maayo baayac mushtar ka fikri maayo ninka jeel ku jira hamigiisu waxa weeyaan jeelkan goormaan ka baxayaa buu leeyahay bas isagu marka mumin qofka muuminka waxau nebigu leeyahay adduunyada intuu joogo jeel buu ku jiraa waa maxay muuminku adduunyada intuu joogo waxa ay naftiisu ay doonto macnaha u yeeli maayo weeyaan waxa ay naftiisu ay doonto maqashiin maayo waxay ishiisu doonto u ogolaani maayo waxa carabkiisu eh, eh, doona ku hadli maayo waxay calooshiisu doonto siini maayo sida uu rabo u soconi maayo waxa uu doona eegi maayo waxa uu doona ku hadli maayo meeshuu rabo fadhiisani maayo meeshuu rabo dhaqaalaha ku bixini maayo waa addoon ilaahay tabaaraka wa tacaala lixdankaa sane adduunyada uu joogo waxa uu ku shaqaynaya muraaqaba maca allahi caza wajalla waxa uu leeyahay ilaahay bay arkaayo aniga i maqlaaya markaa jeel buu ku jiraa isagu deedna muxuu ka fikirayaa maadaamu adduyadan dusheedii qofka mu'minku uu hawadiisii ka weeday uu hanuunka raacay amarka ilaahay maadaamuu raacay uu amarkii naftiisa ka soo hadhay amarkii rasuulka markuu raacay amarkii shaydaanka markuu ka soo hadhay hamigiisa ugu weyn qofka muuminka waxa weeyaan goormaad jeelka ka bixi doontaa jeel baad ku jirtaa bilaal radia allaahu canhu bilaal alxabashi radia allaahu canhu maalintuu ee sankaraadku qabtay ayay islaandiisu dul barooratay ku tidhi waa xasrataax waa xasanaax waa darabaax markaasuu indhaha kala qaaduu ku yidhi na aniga ha igu dul dhawaaqino ha igu dul balanbalino ha igu dulqaline waxaad tidhahdaa quulii waa farxataa waxaad tidhahdaa waa farxadda buu ka yidhi markaasay ku tidhi maxaan ku farxaa sawdiga iga dhimanayo ma wuxuu idhi hadan nalqa laxibbah muxamadan wasaxbah anuu baritoola waxaan la kulmayaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii baan la kulmayaa jeelkii baan ku jiray jeelkaan ku jiray baan ka baxayaa jannadii muxamed uu galay baan galayaa buu leeyahay limaada lianna bilaal radia mubashir biljanna buu ahaa mubashir biljanna habeenkii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam micraajka markuu soo noqday nebigu waa kii ka yidhi bilaal dafana calayka dafana calayka amaamii fi ljanna yaa bilaal shanqadhaade kabahaaga shanqadhoodii ayaan jannada hortayda ka maqlee maxaad igaga badisood halkaa ku gaadhay buu rasuulku yidhi wuxuu uhi yaa rasuul allah anigu waxaan laazimaa tahaarada ayaan laazimaa meesha weysadu ay igaga jabtana waa ku weyse qaataa deedna salaadna ilaahay inuu ii qadaray baan tukadaa intuu alla ii qadaray baan tukadaa markaabuu nebigu ugu jawaabuu ku ta aad maqaamka ku gaadhay waa wayse qabka aad laasimtay iyo markaad wayse qaadata labada ragcadood tukanayso taad maqaamka ku gaadhay waa taabuu rasuulku yidhi walaalayaal qofka bini aadankaa ah, waxaa darajadaada kor kuu qaadaaya ee qiimo kuu yeelaaya maaha lacag maahin qabiil maahin cilmiga maadiga dadku maanta ay run moodayaan maaha maadada iyo daaraha lagu tartamaye waxaa qofka bini aadanka kor u qaadaaya waa iimaankii camalka saalixa man kaana yuriidu lcizata falilaahi alcizatu jamiica wuxuu siiyey uu sii kaa yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa buu nebigu ku yidhi laa tadacanna fii dubri kulli salaa an taquul allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika yaa mucaad yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa salaad walba gadaasheeda inaanad ka tegin inaad tidhaahdid ilaahu aniga waxaad igu kaalmaysaa waxaad igu kaalmaysaa ilaahu waxaad aniga igu kaalmaysaa daacadaada iyo dikrigaaga iyo cibaadadaada teeda wanaagsan cibaadada wanaaggeega maada nebigu ma siinayo ninka jecel yahay adduunye ma siinayo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam shaksiga uu nabi maxamed jeclaado waxaa la siinayaa acmaal ilaahay u dhaweynaysa waxaa loo sheegayaa ducada ilaahay jalla wacalaa khasaainta ilaahay furaheyga lagu furanayu nebigu siinayaa walaa adri habeenkaa macaad buna jabal kayfiyadee buu ku seexday ubay bnu kacab yaa ubay ina allaha amaranii an aqra'a calayka lam yakun aladiina kafaruu wasamanii buuhi ya rasuula allah rasuulki ilaahay baa kule ubaya bnu kacab ugu akrista fiicna qur-aanka ilaah ayuu nebi maxamed leeyahay yaa ubay ubay bna kacbow rabbigay baa i amray inaan kugu dul akriyo adiga dushaada suurat lbayina lam yakun aladiina kafaruu markaasuu yihi wasamaani ma rabbigayba anigay magacaabay markaasuu yihi haa subxaan allah farxaduu ku sehda habeenkaa saxaabigaasi bal ka warraba tasawaruu takhayaluu bal ilaahay baa magacaabay oo leh yaa muxamed yaa jibriil u sheeg nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaa ubaya bnu kacab suuraddaa korkiisa ha ku akhriyo ma rabbigay baa i haa fabakaa ubay farxad buu la oweyey farxad yabkuun min shiddat alfarax maxaa dadkaa ilaahay ku jeclaa hawadooda may raacin hanuunkay raaceen shahwadooda may raacin shareecadday raaceen baatilka may raacin xaqa ayay raaceen naftooda may adeecin ilaahay bay adeeceen diintan islaamnimada inaku maanta aan haysanno een inakuna maanta aan ku abtirsanayno unbay ka run sheegeen bas diintu waa diintii salaadu waa salaadii quraanku waa qur-aankii xadiidku waa xadiidkii qibladu waa qibladii soonku waa soonkii masaajidu waa masaajidii xaggeen u jeesanayn baan u jeesanaynaa suuraddii faatixadii akhrinay baan akhriyaynaa laakiin qulubtaas beddesha maanta maxaa isbedelay qulubta isbedeshay hada ubay bnu kacab wa hada macaad bnu jabal wa hada bilaal alxabashi radia allahu canh wa hadihi khadiija radia allahu canha uma almuuminiin jibriil calayhi salaam ayaa samada ka soo daadegaya ma ku imanayaa wax kale uma socdo wax kale ma sido salaan iyo bishaaruu sidaa ayuu u sidaa khadiiju u sidaa radia allahu canha uma almuuminiin yaa muxamed khadiija radia allahu canha uma almuuminiin waxaad u sheegtaa allaha salaamkaa salaan uga sidaa waxaana loo bishaareeyay u bishaaree qasri jannada ku yaallay geli doontaa qasr oo markay gashana wax sawaxana iyo laqwiya iyo qaylo haba yaraatay aysan maqli doonin baa loo bishaareeye u bishaaray buu ka yidhi khadiija uma almuuminiin radia allahu canha walaalayaal basharkan bani aadankan ilaahay nagu qiimayn maayo qabiil ilaahay nagu qiimayn maayo lacag ilaahay maaddo nagu qiimayn maayo ilaahay waxau nagu qiimaynayaa waa ina akramakum cinda allaahi atqaakum meeshaa doonta joog dabaqadaa doonta ku jir waxaa ilaahay kugula xisaabtamayaa waa iimaaniya alla kabaq weeyaan ballankiisa ilaahay kama bixin mana baajin inakaas bedile ilaahayna isma bedelin jala wacala fanatabic alhudaa hanuunka haddaan raacno oon hawadeenna ka soo hadhno ilaahay tabaaraka wa tacaala siduu dadkaa raalliga uga noqday ayaa ilaahay inagana raalliga nooga noqon markuu muslim iga dhigay oo muslim adigana kaa dhigay oo khayr baa ilaahay kula doonay nicmadaan wadan hoos aan u eegno ninbaa daiman qaala yuusita nin tuuga ayaa arkay wuxuu rabaa daimanka dahabkii qaaliga inuu ka dhaco ka xado waxa uu ku yidhi halkeed u socotaa wuxuu yihi tuuladaa baan u socdaa aniguba tuuladaa baan u socdee waxaan israacnay nabaigu ka yidhi waa tuug tuulada isagu uma socdee jawharadan iyo dhaymanka qaaligu ninkani watuu rabaa inuu ka dhacu ka xado maalintii oo dhan way socdaan habeenkii ninkan waa daacad oo iska seexdaa laakiin tuugga habeenkii ma seexanayo u shaqaystaa markaasuu sakdigii dhaxal uu baadhaa jeebadihiisoo dhan buu ka baara uu ka waayaa waa berigana wuxuu arkaa ninkii oo gacanta ku haysta oo la soo baxay oo eegaya xeraysanaya ya war waa kan habeenkii o dhan waan raadiyaaye habeenkii xagu dhigaas maalintiina u haystaa haddana habeenkii kalea soo galay sidiiyo si lamida ah uu arkaa isagoo haysta habeenkiina uu ka waayaa maalinkiina wuxuu arkaa ninka haysta magaaladay u socdeen markay u dhawaataybu runta u sheego wuxuu ku yidhi anigu baan u socday oo ku soo raacay jawharadda qaaliga inaan kaa dhacon kaa xado maalinkiina waan arkaa aduu haysta waa waan kaa habeenkii algeedgeesaa buu ka yidhi wuxuu hi cedceeddu markay dhacdo dhulku madoobaado ayaan jeebadayda ka soo saaraayoo jeebadaadaan ku ritaa buu ka yidhi ka raadinaya isagu ya jawharadda qaaliga isagii jeebadiisay ugu jirtaa habeenkii laakiin meel galuu ka raadinaya mithaalka maxaan u soo qaadanayaa war waxaan ku liibaanaynaa adduunkan iyo aakhira innaka haysana waa ilaahay amarkiisa waa islaamnimada oo sideeda u qaadano waa qur-aanka kariimkaoon barannoon ku camalfalloon ka shaqayno oo wuxuu noo xalaaleeyeyna aan xalaashanno waxa uu qur-aanku naga xarimayna aan xaraan u aragno nabigeenni muxamed aha calayhi salaatu wasalaamna aan ku dabadayanno taasay liibaantu ku jirtaa laakiin maanta liibaanta muslimiintu meel ka raadinayaan amniga meel kalea ka raadinaynaa ilaahayna amniga iimaanku ku sheegay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum almnu wahum muhtaduun aladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey tabaaraka wa tacaala walam yalbisuu iimaanahum bidulm iimaankoogana shirki aanan ku nadhin amniga kuwaasa helayaaba ilaahay amniga ilaahay ciidan kuma xidhin dowladna ilaahay kuma xidhin ilaahay amniga waxa uu ku xidhay iimaan dhabaa ilaahay ku xidhay hadday dadku iimaan dhaba la yimaadaan oo iimaankoogaa shirki ayna ku nadhin ilaahay ballan wuxuu qaaday iima amnina inay helayaan hanuunkana in iyaku kuwaas ay mutaysan yihiin nolol wanaagsan baan doonaynaa kulligeen soo ma ilaahay nolosha wanaagsan wuxuu ku sheegay iimaanka iyo camalka saalixa man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuxiyanahu xayaatan طayiba ilahay baa iimaan iyo camal saalixu qofka laga helo labiyo dhidig midku dooni ha noqde baa ilaahay leeyahay waxaan ku noolaysiinaynaa oon ku noolaysiinaynaa baa ilaahay leeyahay nolol lagu noolaato ugu wanaagsan nolosha adduunyada ugu wanaagsan ugu macaan waxaa ilaahay ku bixiyaa iimaanka iyo camalka saalixa innaka waxaan leenahay maanta iimaankiina waan leenahay salaadiina waan haynaayo oo camal saalix bay ka mid tahe noloshii wanaagsaneeda ilaahay ballan qaaday mee baan leenahay waa kan muslimiinta maanta adduunyada ay rafaadsan yihin ay yihiin iimaanka ilaahay qur-aanka uu ku sheegayo iyo camalka saalixa qur-aanka lagu sheegayo iimaankii amalka saalixa kan maanta inagu aan haysano maaha waa kay saxaabadii rasuulku ay haysteen waa iimaankii qalbigii abibakar ku jiray iimaankii qalbigii bilaal ku jiray abu bakr uu tukanayey salaadii abu hurayra uu tukanayey salaaduu cumar tukanayay ta loo jeedo waa taa weeyaan waayo dadkaasaa u ahaa iimaankii camalka saalixa maal baa ilaahay uu soo qaadanaya maal maal maal wlmu'minuuna kullun aamana biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ilaahay baa u markhaati kacay inay muuminiindhaba ay ahaayeen oo ilaahay ay rumeeyeen oo ergada ay rumeeyeen oo kutubta ay rumeeyeen oo aakhirada ay rumeeyeen oo rususha ay rumeeyeen maadaama iimaankoogu ilaahay uu kaamil ka dhigay kuwa loo jeedo waa kuwaas adiga maaha iimaanka ummadda la doonay in la gaadhsiiyana waa iimaankii saxaabadii ugu nin muslima ayaa nin sheekha u yimid oo ku yidhi qur-aanka waxaan ku haynaa wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin waxaa ilaahay leeyahay waxaa xaq nagu ahaaday gargaarka mu'miniintee maanta adduunyada mu'miniinta waa kuwan dhibaataysan aawe gargaarka ilaahay wuxuu idhi ilaahay mu'miniin buu yidhiye gargaarka ilaahay waa inoo ballan qaada inuu noo gargaaraayo laakiin mu'miniintuu qur-aanku sheegaya ma nahay maanta innagu kalimat liimaan qur-aanka way ku taallaa laakiin mu'miniintii aawaya kalimatu taqwa qur-aanka way ku taallaa laakiin muttaqiintii aawaya kalimatu lmuxsin qur-aanka way ku taallaa laakiin muxsiniintii aawaya kalimatu sabri qur-aanka way ku taallaa laakiin saabiriintii aawaya kalimatu lqaanitiin qur-aanka way ku taallaa laakiin qaanitiintii aawaya kalimatu lcilmi qur-aanka way ku taallaa laakiin culammadii rabbaaniyiintii aawaya kalimatu dikri qur-aanka way ku taallaa laakiin daakiriintii aawaya sifaadkan qur-aanku uu sheegayaa la rabaa inay qur ku taalla maahine waxaa la rabaa waxaan qur-aanku uu sheegayo dad noloshooda ay ku qoran in la helaa loo baahan yahay khilaafadii cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu ayaa nin yahuudiya ah masjiidka soo galoo yidhi aawaya qur-aankiinii buu ku yidhi muslimiintii waxay u tilmaameen abu darda yidhahdeen waka qur-aanka yagii sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa suuqa magaalada madiina soo galay iyadoo salaadii ay dhawaatay oo dadkii bacdaaradii iyo bakhaaradii iyo baagaashlayaashii iyo dukaanadii intay alaabahoodii oo dhulka sidaa u yaalla ay ka dhaqaaqeen ay miskiidka u aguugeen aguugay aguugayaana xagga dambe siigadiiyo boolku ka kacayo markaas cumar binu khadaab wuxuu akhriyay aayadda qur-aanka ninkii doonaya inuu arko aayaddaas ninkii doonaya inuu arko aayaddaas rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah wa iqaami asalaa وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ninkii doonaya aayaddaa oo shaqaynaysa inuu arko asxaabu maxamed waa kuwaas eega buudi maanta innaga suuqyadeenna walaalayaal marka aliya marka la aadaamo suuqa muus dhimaa waar muus dhimaa may in caddaan oo faransiisa ayaa diinta islaamka soo galay masjidkaan la keenay islaamnimadii baa loo laqinay muddo markuu muslim ahaabuu gabadh bay markaa isla yar sheekaysteen muslimado soomaaliyada gabadhii buu aabbaheedu u yimid u gabadha waan jeclaaday ii dhisay way jeceshahe odaygii baa ku yidhi dee maad islaamta adigu ha anu muslim baan ahay buu yii dhow sanoba islaam baan ahay dee hal maalinna maskiidka kaama arkin wuxuu ihi dee marka la addimo muslimiinta masaajidda inta soo galaysa iyo inta haraysa yamaa badan buu ka yidhi adeer aryamaa badan ya inta hadhaysaa badan wuxuuhi inta masaajida ku xeroonaysa xilliga la aadimo anigu kuma biirine kuwa banaanka joogaan ku biiray buui ku biira marka aadaanku dhacayo la tukanaayo kuwa dibadda joogaan ku jiraaya kuwa soo galaya kuma jira buui kumana kuwaas maxaad ku jawaabay waa nin soo islaamay baa hadalkaa leh waa jawaab meesha taalla islaamnimadan ilaahay jalla wacalaa waxa uu soo dejiyey ma aha ku qornaata maaha maaha inay diintu memori ay ku taallo maaha maaha qur-aanku inuu awraaq ku qornaado soo looma soo dejin qur-aanka waxaa loo soo dejiyey in dadka noloshooda diintu ay ku qornaato sharaadii baa laynagu farad yeelay waa in la helaa boqolkiiba boqol muslimiintu salaada inay ilaalinayaan baa laynagu farad yeelay waa inay noqdaan muslimiintu boqolkiiba boqol kuwa soomaaya qadulbasarka laynagu waajibiyey waa inay muslimiintu boqolkii boqol indhahooga ilaaliyaan xaaraanta ka dheeraada baa la yidhi waa inay muslimiintu boqolkii boqol xaaraanta ka dheeraadaan waa inay dadka muslimiintu ay noqdaan dad islaamnimadu ka shuugiya laabtooda ka muuqato ninkii doonaya buuli cumar binu khadaab inuu arko aayadda qur-aanka oo shaqaynaysa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah hayaga buuhi waa kuwa asxaabtii nebi maxamed hal qof ku hadhi maayo suuqa ila lmasjid xaggee ilaa bayt illaahi caza wajal allahu akbar hadday maqlaan waxay hayaan oo dhan dhulkii sidaa u dhigayeen ka doonaya liibaaniya guul guul ilaahay agtiisay taallaa jalla wacala guul ilaahay baa haya ciz iyo sharaf ilaahay baa haya yascad ilayhi yascad اlkalimu اطayib wاlcamalu saalixu yarfacuhu bilaal alxabash radi allahu canhu addoon mamluuka buu ahaa oo magaalada maka lagu dhex addoonsadoo la cadaabo laakiin markuu acmaal iyo iimaan la yimiday waa ka nebi maxamed uu leeyahay yaa bilaal xalayta ala shanqadhaada kabahaaga shanqadhoodii jannada hortaydaan ka maqlee halkaa maxaad ku gaadhay ii sheeg buu rasuulku ku yidhi wallaahi habeenkaa bilaal sidee buu ku seexday kula tahay madaxweynea ku ammaanay manajarkiibaa ku ammaanayey aabbahaabaa ku ammaanay oo ciyaalka adiga kaa dhex ammaanayey ilmaha marka la yidhahdo wuu farxayaa ninka shirkadda u shaqaynaya marka la yidhahdana ninkii shirkadda iska lahaa ee kambaniga lahaa ayaa shaqo fiicnidaada hadalhaya markii la yidhaahdana farxad buu markaa qofkaasi reerayn baa laga dareemayaa haddii la yidhahdo wasiirkii ministerka ku ammaanayeyna ka sii daranba maxaad u malaynaysaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa bilaal ku leh yaa bilaal xalaytoo kabahaaga shanqadhoodii baan jannada hortayda ka maqlay bilaahi calaykum habeenkaa bilaal sideedu ku sexday kula tahay farxad daraaddeed siduu ku seexday mucaad habeenkii nebi maxamed maalintuu nebi maxamed mucaad binu jabal gacanta u qabtuu ku lahaa wallaahi innii la uxibuka yaa mucaad ilaahay ku dhaartay waa ku jecelahay walaalayaa waa rasuulka ilahay hadalkaa waxaa le waa rasuulka ilahi sal alla alay ma aha shaksi caadiya ah hadalka qof kale inan yar oo labaatan jirku u buxsamin oo khasrajiya ayuu nebi maxamed gacantay gacantaytuu qabtay uu leeyahay wallaahi innii la uxibuka yaa mucaad ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelah oo maxaa lagu jeclaaday raggaas o ayaa jeclaaday ma gabadh baa jeclaatay ma madaxweynaad jeclaaday ma siyaasi baa jeclaadaad moodaysa ma munaafiq baa jeclaadaad moodi waa muxamed alayhi salaatu wasalaam khalqiga ilaahay abuuray kii ugu khayr badnaa ugu sharaf badnaa ugu karaamada badnaa ayaa ku kule yaa mucaad wallaahi inii la uxibuka hadaad haddaad meheradaada dhex joogto waxaad ka dhigan tahay adiga oo ilaahw ilaahuw meheradayda aan dhex joogaa kaa weyn oo kaa qiimo badan aadaankii oo dhacaya haddaad maqaayadda fadhidood qayinayso waxay ka dhigan tahay qayilaada iyo fadhiga halka aan fadhiyo ayaa amarka ilaahay igala weyn bay ka dhigan tahay lisaanulqaal maaha waxaad ku leedahay waa lisaanulxaal waxaad ku leedahay haddaad ubadkaaga la joogto aadaankii oo dhacay aad maqlaysid waxay ka dhigan tahay inaad tidhi amarka ilaahay ee laygu yeedhay waxa igala qiimo badan ubadkaygaa igala qiimo badan waxalii wixii amarka ilaahay loo dayacaana ogow waxaas uu dayacan yahay khalaas salaada dayacayna wax kastana uu dayici salaada ninkii dayacay reerkiisa uu dayacay mas-uuliyad hadduu hayana uu dayacay tuu dooni haddii loo dhiibo uu dayacay waayo cumar binu khadaab radia allaahu canhu khilaafadiisiibuu odhan jiray waryaada zamankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga ayaa shaqaynayay qofka qalbigiisa waxa ku jira ayaa nebiga looga warramayey deedna markaasaa nebigu qofka uu kala garanayey ma muumin ba mise waa munaafiq mise waa kaafir amaa waxyigii uu go-ay buu yidhi annaga waxaan eegaynaa daahirkiinaan eegaynaa buri cumar bnu khadaab ninka khayrka aragnana waan aaminaynaa oo talada ummadda waxbaan uga dhiibanaynaa ninka khayr aan ka arki waynana aamini mayna buri cumar bnu khadaab nin ayaa u yimid oo yidhi ya amiir almuuminiin waatan dowladdii islaamku ballaaratee aniga maad iga dhigtid iga dhigtidaa maaragtaane waali maad iga dhigtidaa maaragtaane nin mas oo magaalo maad iiga dhigtidaa xaakim markaasuu cumar ku yidhi waad u qalantaa waa runta beritoole ii kaalay buu yidhi noodkaan kuu diyaarinaya magaalaan kuu dhiibaya un amiirkaaga dhigayaa nasiib ninkii wuxuu cumar ku soo noqday xilli cumar binu khadaab ubadkiisii ay dhunkanaya oo isaguna dhunkanaya oo ciyaalkiisii iyo isagu wada ciyaarayaan markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin oo ciyaalkaygana maad dhunkanaysaa markaasuu cumar ku yidhi soo ubadkayga maaha maxaan u dhunkan waayey wallaahi anu intaasoo ubada ayaan dhalay buu weligay midna kama dhunkan buu ninkii markaasuu cumar ku yidhi warqadan kuu qoray ii warqadu maxaa ku qornaa waddan dhan u magacaabay inuu ka noqdo amiir warqadii intuu qabu ka jeexjeexay markaasuu yidhi ubadkaagii baad u naxariisan weyde seed ummadda nabiga ugu naxariisan buu kayidhi orodoo reerkaaga u naxariisan buu kayidhi maa cindak raxma cala lahl kayfa tarxam cala lumma muxamadiya ubadkaagii baad u naxariisan weydood u damqani weydood ood wakhti ku bixini weyday ood tarbiyadayni weyday ood jeclaani weydee si aad ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi orad naxariista gurigaaga ka soo bilaab buu ka yidhi halkaa ka soo bara raxmadda diin dhinac walba kaa dhisanba kaa dhisaysa ilaahayna siiyey innaka boqolkii boqol maanta mujtamaceenna haddaad meel walba marto ma aha waddankeenna oo keliya meel kasta caalamka mar maanta nuqsaan diineed baa taala caalamka nuqsaan adduunya ma taala adduunyadu way biiraysaa dhismuhu magaaladeena hargeysa muu biiraa uu naaqusmay war ii sheega wuu biirayaa soo ma bishii aan soo noqdo meel cusub baa biiraysa adduunyadu way biiraysaa laakiin khayrkii muxuu la biiri laayahay maxaa diintu la biiri laadahay maxaa mujtamaceenna islaamnimadu ka shoogiya labtooda uga muuqan laadahay maxaa dhallinyaradeenni sunnadii nabiga uga muuqan laadahay adduunyada waa loo dadaalayaa laakiin diinta maanta cidna u dadaali mayso adduunyadu agoon maaha islaamihiibaa adduunyada ka shaqaynaya oo inamadiibaa adduunyada ka shaqaynaya oo rag iyo dumarbaa adduunyada ka shaqaynaya diin shaqadeeda marka la soo gaarana culamadan ku riixaynaa bas war yaa ku riixna culumadu anu caalim ma yihi salaada caalimka lagama rabo salaamka salaada faradka caalimkaa laga rabaa jaahilkaa laga rabaa taajirkaa laga rabaa faqiirkaa laga rabaa madaxweynaha laga rabaa soonkawna waa la ilaaha soonka faradkaaga dhigay salaadana faradkaaga dhigay diintan inaad waxgashato u dadaashidna ilaahaasaa ku amray diinta ka shaqayso inay diin noloshaada ay timaaddo mujtamaceena diini ka muuqato dadaal bay nooga baahan tahay lidaalika zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadaalka diinta ummadda umaysan kala hadhin wallaahi umay kala hadhin ajiib abu talxa ninka la odhan jiray waa ansaari buu sulaym radia allaahu canha waa anas binu maalik hooyadii oo mu'minada muslimada ayuu damcay inuu guursado markaasuu u haasaawo yimid inaad ku guursadaan raba ee ka warran waxay ku tihi maad islaamtay markaasuu yihi may laakiin diin baan haystaan bal gabadha hadalkay ugu jawaabtay eeg markaaday ku tihi diinteed haysataa afalaa tastaxyi maad xishoonayn bay ku tihi maad xishoonayn diinteed haysataa ma ninkaaga qoriga caabudaya iyo dhagaxan la qoray caabudaya ayaana diin baan haystaa xishow ku tiri diin ma haysatid diin annakaa haysana diin waa diinta nebi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam hadaa huwa diin markaasuu ka sii jeestay way ka daba hadasho waxay ku tidhi in aslamta fa inii laa uriidu minka sadaqan hayrahu bay ku tihi hadal macnihiisu ah ya abaa talxa soo noqo bay ku tidhaan quusan kaalay haddaad soo islaamtid haddaad soo islaamtid bay ku tidhi mahar iyo mariin dumarku ragga waxay xaq ugu lahaayeen kaa dooniba maayo islaamnimada aad soo gashay ayaan meherkayga iyo mariinkayga u qaadan bay ku tidhi maxaa gabadha agteeda qiima lahaa bal ii sheega ninkaa inuu islaamu naar ka badbaado ajiib o islaam wuxuu yihi ma intaa unba ahaa waxba iga dooni maysid waxba kaa dooni maayo islaam bas waayo anas radia allahu canhu oo khaadimkii nabigeenna ah oo iyadana inankeegiiya ayay ku tiri hooyo gacanta qabo nebiga ugeed sal alla alay slam markaasaa nabiga loo keenay markaasuu nabiga hortiisa ku ashahaatay markaasay ku tihi soo celi anasow markuu islaamo markay soo u soo celisay u soo celiyey ayay ku tiri haddaba anasoo hooyada u guri bay ku tihi yani hooyada maanta laga bilaaba ku ogow bay ku tihi maaragtaan waa kaasi ninka maadaama ballankii buuxiyey ana ballankayga waa buuxiye waa ninkaygii bay tihi abu alxa gabadh cajiib ahayd umu sulaym yaarayt yaarayta haweenkeennu mee gabadhaa ku daydaana dumarkeenu hadday horumar doonayaan hadday taariikh fiican doonayaa hadday ilaahay radihiisa doonayaan may haweenka ku daydaana haweenka saxaabiyaadka abu alxa caloosh uu la aqalgalay wiil bay u dhashay safar buu u baxay uu soo noqday markaas ilmihiiyo xanuusa buu ka baxay uu soo noqday markaasuu ku yidhi yaa umu sulaym ilmahaygi yaraa bal iga warran siduu yahay waxay tidhi sidii aad kaga tegtay uu ka xasilooni badan yahe isqabuuji bay ku tihi xaaji iskan safar baad ka timi dee iska isqabooji markuu habeenkii u dharkii dhigtay u yar nastay u casheeyey gogashiina ay dul yimaadeen ay wada seexdeen saqdii dhaxe ee xaaskiisiina ay is arkeen uu barakeeyey ayay ku tidhi intay barida u fadhiisiisay yaa abaa talxa i dhegayso su-aal baan ku waydiine jaarkeenna haddaan alaab ka soo caariyaysanno oo alaabtoodii subaxda ay nagu yidhaahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya ma u celin lahayd mise u diidi lahayd may waanu celin lahayn buu ku yidhi marka abay tir haddaba ilmaheennii yaraa inakumaan lahayn ilaahay baa inuu dhiibtay ilaahay lahaabaa qaatee anigu waa sabre adiguna iska sabiro maydkiisiina waa ka ku duudubana kaco iga soo bay ka tidhi taariikhda adduunyada gabdha caynkaasa ma soo marin mana soo mari doonaani ogaada ilmaheegii oo saqi oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaallood maro ku duuduuban ayay sariirtan ama faraashkan dushiisana ay ninkayga ku dul raalligelisay uu yaabay abu talxa maxaa tidhi waxay tidhi ha walwalin in waa lana tarbiyad baa la baray iyaka ina lilahi ma akhada walahu ma acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxau saxaabadiisa ka dhaadhiciyey saxaabiyaadka in gabdhihiisu ugu horeeyaan waxa uu baray waxa ilaahay uu qaadanay isagounbaa iska leh waxaan haynana isagunbaa inuu dhiibtay war waxbaan leenahay inaku ma lehe maalintaad ka soo baxday in hooyadii ka soo baxay walaa islaam baa ila socotay walaa inamaa ila socday walaa gabdhahaygaa ila socday mid walba keligii buu caloosha ka soo baxay keligiina caalamka uu ka baxayaa waladadka ummuka yabna aadama baakiyan والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وإذا وحيكون الشيء أدقوا أويايا dadku lacagtaada ay faraxsan yihiin oy leeyihiin wiil baa dhashay wiil baa dhashay maxaan u bixinaa ay leeyihiin ilaahay amarkiisa intaad adduunyada ku nooshahay ilaali oo diinta ilaali oo salaada ilaali oo amarka ilaahay ilaali si maalintaad dhimanaysid aad adduunyada uga baxda adigoo dadkuna agtaada ay ka baroortaan tarbiyadaabaa saxaabada la baray waxa ilaahay uu qaatana isaga unbaa iska leh waxaan haysanana ilaahay jala wacala isaga un baa inoo dhiibtay dalmahaya waa kaa maydka waa kaasa kacsoo aas bay ka tidhi deedna abu alxa radia allahu canhu wuxuu sameeyey markaa waxa uu tegay nabiga calayhi salaau wasalaam rasuulkiibuu u sheegay markaabuu nabigu ku yidhi acarastumu laylata ya aba alxa ya aba alxa xalaytoo maad caroostay oo caroos maad haydo xaajiya islaantaada xalay ma barakaysay markaasuu yaa rasuulallah markaan casheeyey iyadiina aan barakeeye kadib ayay arinta ii sheegtay buu ka yidhi markaabuu nabigu ku yidhi baaraka allaahu fii laylatikuma is-aragiinni xalayd walaallah inii barakeeye buu ka yidhi isaragii xalayd walaallah inii barakeeye habeenkii ducadii baa ilaahay u aqbalay caloosheediiba habeenkiiba riximka ilmaha u galay ilmihii wuxuu noqday wiil buu noqday wiilkii maalintuu dhashayna nebi maxamed baa loo keenay cabdullaahi buu nebigu u bixiyey ya taxniinka nebiga u sameeyey magaca nebiga u bixiyey dhabtii nebi maxamed baa lagu qabtoo lagu ciyaarsiiyey waxaa uu yidhi sufyaan bin cuyayna waxaa la arkay ilmihii yaraa oo sagaal wiiloo culamaaya isaguna dhalay ilmo barakaysan muxuu dhali ar muxuu dhalay sheegade awlaad barakaysan buu dhalay mid barjayana muxuu dhalay meel barjooyon buu dhali qabiili qabiili buu dhali qabqabla qabqabluu dhali siyaasi siyaasi buu dhali laakiin ninka diinigu diini buu dhali ninka barakaysan reer duriyad barakaysan buu dhali ilmo barakaysan buu ahaa barakadiisa waxa uu daliila habeenkuu raximka ku dhacay buu nabigu yidhi baaraka allahu fii laylatikuma isaragiini xaalad walaalaha inii barakaynayo maalintuu dhashayna dhabta nabi maxamed baa lagu ciyaarsiiyey taxniinka nebiga u sameeyey magaciisana nebiga u magacaabay sufyaan banu cuyayna oo ruwaatulxadiis ka mid ahaana wuxuu yidhi sagaal wiiloo culamo ilmihii dhalay allahu akbar haadihi ummu sulaym radia allahu canha walaalayaal dadkaas agtooda diinta qiima la gabadhaas budcigeegii bay ku iibsatay diin meher iyo marin waxay xaq u lahayd waxay ka doorbiday inuu abu talxa diinta islaamka soo galo inaguna maanta muslim walaalkeena oo qaraabadeennaoo talkeena ayaa agteena salaad ku dhimanaya goormaan diinta u sheegnaa ma taqaanaa soomaalidu goorma isku gurmataan markuu qofku dhinto marka markaa bay baraarugi ma la aasay qabrigiisii ma la tegay nacashkii ma la soo qaaday kafankii ma loo soo gooyey bay reerka oo dhan baas qabuuraha iman maxay kuu qabanayaan waa kaas waa intuu qofku nool yahaa la rabaa gacanta in la soo qabto masjidka la keeno lagu noqnoqdo lagu noqnoqdo loo duceeyo la ikraamo markaska la geeyo dacwadda lagu soo xidho loo dulqaato loo sabro loo kaadiyo laga quusan ambiyadu ma quustaan ma quustaan de diintu dadaalkaabay nooga baahan tahe kulligeen insha allah dadaalka diinta ma guddoonaa insha allah dhahda war si fiican u hadlo insha allah dhahada diinta dadaalkeega ha guddoonno oo marka lagaa idhahdaa waktigaaga qaybi oo ilaahay darti u bax marka lagaa idhaahdo xagga dambe ha eegin xagga dambe mataqaanaa islaanta meheradda ubadka waa xagga dambe waa xagga dambe faama man uutiya waamaa man uutiya kitaabahu waraa'a dahrihi maxaa ku xiga fasawfa yadcuu qubura wayasla maxaa ku xiga inahu kaana fii ahlihi masruura xagga dambe eegin reerkana dayac laguma leh ha dayucin reerkaaga gaajo kaga tegin bilaa masaariif kaga tegin sidii ninkii nebiga u yimid dee awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa muxuu ku jawaabay nebigu awrkaaga dabar ilaahayna tala saar reerkaaga masaariiftooda uga tag ilaahay dartiina u baxa waktigaaga yar qaybi isyar qorshee insha allah dhaha